bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu taعaalى wالsiraaط mansuub عlى matni jahannama wahwa اljisr اladi bayna اljanati w الnaar ymuru الnaasu عlى qadri acmaalihim ilى aakhirih musanifka umuur badan buu sheegay ee hore noo soo martay oo mima yakunu fi ywmi اlqiyaama marka min alumuur alati takun fi ywmi اlqiyaama siraadka waa yaa ka mid ah wasiraad fi luga alcarabiya waa طariiq weeyaan ihdina الsiraaط almustaqiim wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuh siraad luga carabiya waa jidkaas kan hadda waxaa loo jeedaa waa jisri mowduuc calaa matni jahanama kamaa qaala almusanifu raximahu llahu tacaala wasiraadu siraadkii mansuubun waa mid la taagay calaa matni jahanama jahanama dusheeda yaa la dul dhigay wahwa siraadkana aljisru weeyaan buundo aladii bayna aljannati waannaar naarta iyo jannadayuu u dhaxeeyaa bal huwa calىa naari jahannama waxa waa darafkiisaas naartu kala bilaabanaya qofka markii uu asiga ka gudbo naartii waa ka gudbay ninkii eh, maxaan ku iraahdaa eh, asiga ku dhex dhacana naartaa ka hoosaysuu ku dhacaya wa in minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatma maqdiya yaa lagu fasiray waaridkaas ma min axadi ilaa wayamuru calىa matni jahannama marka waa la gelayaa baa layihi naartaas macnaha waa e, e, matnigaas ama ama jisrigaas waa la gelayaa waxaana ka baxay huma nunaji aladiina اtaqow wanadaru daalimiina fiiha jithiya marka in la wadagelaa ilaahay wou sheegay dad yarna inay ka badbaadayaanna waa la sheegay marka waxaa weeyaan alwuruud waa xatmi khuruujkana waxaa weya madmuun ma aha marka siraadka kaas weeyaan imtixaan yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu talagalay wa huwa aljisru aladii bayna aljannati w annaar yamuru annaasu calayhi dadka way dul marayaan calaa qadri acmaalihim nin kastaba acmaalkiisa intuu la egyahay yuu u maraya raganimo iyo jirkoo la dhisa laguma maro laakiin waxaa lagu mara acmaal saalixa ninkii adduunyada soo samaystay ninba sidii uu camalkiisa ahay man kaana sariica alqabuul biawaamir illaahi yamuru cala siraati sariican ninkii mutabaadi ahay oo shareicada islaamka qaadashadeed ay ku cusleed ama tafriid samaynayna way ku cuslaanaya marka kulun calaa qadri ee acmaalihi sidaas waay ayib markaasuu musanifku wuxuu iri fa minhum man yamuru ka lamxi lbasar musanifku waxaad moodaa hadalkiisa kulligiis wuxuu kasoo xigtay matnigii nabiga aleyh salatu salaam sunadiisi alfaadan sidaasay xadiidka ugu soo aroortay fi saxiixayn haddaa fiirisid nafsa alalfaad alatii waradat fi saxiixayn istakhdamaha almusanifu raximah llahu tacaala liannahu waxay daliil u tahay annahu kaana yaxfadu lmutuun faidaa araada an yucabira can ashay laa yajidu ajwada min kalaami nabiy sala allahu alayh wasalam fa minhum man yamuru yaa kamid nin maraayka lamxi lbasar indha intii oo lamxi basr isha inta saas laisugu qabto yay dadku marayaan waa dadkii ilaahay ka dambeeyo sidiiqiinta iyo dadka wan wanaagsan oo fiic fiican lamxi basr ay ku marayaan dadan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka gudbinayaaba jirtoba oo aanba la marsiinayn marka fa minhum man yamuru ka lamxi اlbasr wa minhum man yamuru kalbarqi sidii hilaac oo kale ninaa u maray lamxilbasarka isha intisaas layska yiraahdo wax ka fudud lama arko wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar annaga waxaan naqaana waxa aad ugu degdeg badan ishaadood hal mar aad nibirsiisid waa marka wax ka fudud oo naqaano haddii u aan jiri lahay ilaahay wuu noogu sheegi lahay laakiin annaga inta awooddeena ay la eg tahay wax ugu fudud waa intaas waa hadda waxaa la yaqaana caalamka waxaa wax lagu qiyaastaa degdega waxaa layidhahdaa e, waxaa weeyaan e, lamxu lbasarka oo kale waxyaalaha barqiga la yihahda ka surcati lbarqi baa lagu magacaaba surcati daw iftiinka intuu degdega ku gaari karo waxyaalaha waxaa sariica lagu qiyaastay ka mid tahay marka wa minhum waxaa kamid eh man yamuru ka riix sida dabayshoo kale nin u maray wa minhum waxaa kamidi man yamuru nin maray kalfarasi aljawaad faraska fiican oo kale siduu u marayo orodkiisaoo kale uu ninku maraya wa minhum man yamuru waxaa kamidi nin maraya ka rikaabi libil nin geel saaran oo kale siduu u marayo waad arkaysaa macnaha si tartiibahu u socdaa wa minhum man yacduu cadwan ninna waxaa waya nin kushlayna orday orod ahaan ku maraya wa minhum man yamshi mashyan nina socoduu ku maraya camalkiisiyaa sii reebaya wa minhum man yazxufu zaxfan nina waxa wey waasiqaya zaxfiga waxaa la yihahda qofka markuu dabadiisa ku socdo yaa la yidhaahdaa wa minhum man yaktifu yukhtafu khadfan nina waxaa weeyaan waaba waaba lasoo waa lasoo dafayaa matnigii buu ku socday moogtahay boondadii buu saarnaa marka waxa weeyaan wax baa hoos u jiidaya markaasuu naaru jahanam ku dhacay fa yulqى fi jahanam fa ina aljisra calayhi ay calaa matni jahanam maya fa ina aljisra calayhi buundada oo la dulmaraya jahanama kalaaliibu yaa ku sugan oo takhtifu الnaasa biacmaalihim dad kastaba camalkiis intuu la egyahay bay ku dafaysaa kalaaliib waxaa lagu magacaabaa baliri oo ay lamid yaha lagu soo dhoweeyaa xadiidka ka shawki sacdaan oo kale iyo xadiidkeeri kaxar oo kale maxaan ku irahdaa qodaxdiisa ay culamada ku fasiraan hilibka marka ninka kawaanleyda hilibka biraha u suran oo kale birahaas oo kale ayaa geesaskiisa suran marka waxaa la baray oy taqaanaa birahaas waxay yaqaaniin oo ilaahay ku ilhaamiyey cidda in la qabta ay haboon tahay oo inay ka gudubta ayna habbooneen yay soo qabanayaan marka waxa weeyaan waa shay imtixaankeeda aad ugu adag yahay wa minhum man yukhtafu khaطfan wa yulqى fi jahannama fa ina aljisra calayhi waxaa weeyaan fa ina aljisra buundada calayhi kalaalid waxaa dul saaran biro oo takhtifu اnnaasa biacmaalihim qof kastaba acmaalkiisa intuu la-eyahay bay ku dafaysaa macnaha dadka imtixaanka ku dhaco yay soo qabanaysaa ayib marka siraadka waxaa la yidhi waxa weeyaan suuradiisa waa laysku khilaafay qaar waxay leeyihiin waa iska jid caadi ah laakiin jidkaas caadiga ahoo muuqdo dadaan mari karin liannahu acmaasha lagu maraa acmaashii lagu mari lahay ma haysto sida laakiin loo badan yahay waxaa weeyaan sida uu xadiid muslim balaagan uu ku wariyey balaaq waxaa weeyaan balaganii can الnabiy sal اlه alيه wasalam annahu adaqu min الshacr wa axadu min الsayf waxaa la yihi waxaa weeyaan wuxuu aada ugu yaryahay tinta bani aadamka ah wa axadu min الsayf sayfkana waa ka af badan yahay markaasuu haddana waxaa la yihi waa qalqalloocan yahay marka sidee lagu maraya ninkii acmaal saalixa oo le waa maraya ninka kalena sidaad aragtay baa waxa weeyaan waa ku dhacaya asiga dhan mawduuc lilikhtibaar walibtilaa sidaas weeyaan marka nabigu wuxuu iri faman eh, maya musanifku wuxuu iri faman mara cala siraadi dakhala aljanna ninkii si kastaba ha ahaade siraadka ka gudbo faman mara cala siraadi jidkaas ninkii ka gudbo oo buundada ah dakhala aljannata jannadii buu galaa maxaa yeelay waa imtixaankii uu ku baasay macnaha saas fa idaa cabaruu caleyh hadday gudbaan wuqifuu waxaa la istaajiyaa calaa qantaratin jisri kalaa la istaajiyaa oo bayna aljannati wannaari u dhaxeeyo fa yuqtasu libacdihim qaarkood baa looga qisaasa min bacdihim qaarka kale waxaa waxaa laleeyahay markii qofkii acmaashiisi ay makaniso oo buundadii e, jahanama korkeeda saarneed ou ka gudbo oo mukhaalafaad yaryarna ay ku hartay jannada ma haboono nin ay waxyeeloo madmado ku jiraan inuu galo waa in laga sifeeya haddana meeshaas markii la galo alxamdu lilah imtixaankii waa laga gudbay qandaradaas meel yaroo laysku xabisayo waa waxyaalihii yaryaray oo qofkii aan sabab u noqonayn inuu naari jahanamo galo laakiin aan habooneen inuu jannadii gala asigoo haddana mutalabisaat bi hadihi اlmukhaalafaat yaa waxaa laleeyahay waxa weeyaan markaas meeshaas ag lagu nadiifinaya fa idaa cabaruu calayh hadday ka gudbaan waqifuu calaa qandaratin baa lagu istaajiyaa qandaradan waa jisri kale w ama buundo yar waa oo bayna aljannati wannaari udhexayso fa yuqtasu libacdihim qaarkood baa looga qisaasa min bacdihim wixii yaryaraa oo dadka ay isku lahaayeen yaa loo kala maxaan ku iraa loo kala qaadaya fa idaa hudibuu haddii la hufo oo wanuquu la daahiriyo udina lahum waxaa loo idmaa markaas fi dukhuuli اljanna ninkaa waa gudbay markii meeshaas yar la tago oo wixii yaryar ay la dhameeyo jannada bay gelayaan markaas wa awalu man yastaftixu waxa furis dalbaya wa ugu horeeyo baaba aljannati muxamedun sala allahu alayh wasalam jannada waa la diyaariyey baabkeeda waxa ugu horeeyo garaacaya nebiga weeyaan nebiga markuu galana ummadiisaa ku xigto marka awalu man yadkhulu aljannata rasuulu اllah wa awalu lummati dukhuula liljannati ummatuhu sala allahu alayh wasalam fii muslim nabigu wuxuu iri ana awalu man yaqracu baaba aljannati jannada baabkeeda waxaa garaacaya anaa ugu horeey wa fii lafdin aakhara cinda muslim nebigu wuxuu iri aatii baaba aljannati ywma alqiyaama jannada baabteeda aan tagayaa buu ri fa astaftixu waan furis dalbayaa fa yaquulu alkhaasinu wuxuu ileeyahay man anta fa aquulu waxaan leeyahay muxamadun fa yaquulu khaasinki wuxuu leeyahay bika umirtu laa aftaxu liaxadi min qablik adiga waxaa lay amray buu yihi inaan qof ka furin adiga ka horta maadaama muxamed aad tahay waan kaa furaya ikraaman wa bayaana lifadiilatihi sala allahu alayh wasalam aw lifadlihi calaa gayrihi min albashar iyay daliil u tahay wa awalu man yastaftixu baaba aljanati muxamedun sala allahu alayh wasalam wa awalu man yadkhulu اljanata min alumami ummatuhu wa awalu man yadkhulu ljannata jannada waxaa galaya waxaa ugu horeeya min alumami ummatuhu sala allahu alayh wasalam nebiga ummadiisa xataa idaa jaa-uuha wa futixat abwaabuhaa wa qaala lahum khasanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin janaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim wاlmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kuli baab salaamu calaykum bimaa sabartum fanicma cuqba daar sidaasaa loogu tahniyadaynaa marka ay jannadii la galay waa loo tahniyadaynaa marka ummadiisa ugu horeyso nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu iri naxnu alaakhiruuna alwaluuna yowma alqiyaama wa naxnu awalu man yadkhulu ljannata ummadda ahaan haddii imaashada adduunya layihahd annagaa ugu dambayno haddii jannada loo hormara layihahda annagaa ugu horeyno nabiga calayhi salaatu wasalaam marka naxnu alaakhiruuna saabiquuna yowma alqiyaama adduunyadan imaashadeeda anaga ugu dambayno qiyaamadana dadka annagaa ka horeyno taas waa fadli min allahi tacaala ummadan si gaar ah loo siiyey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi ilaa aakhiriha marka nebiga maadaama uu afdal alambiyaa uu yahay baa haddana ummadiisa waxaa loo siiyey arrintaas ayadaa si gaarnimo ah ayb walahu fi lqiyaamati halaathu shafaacaatin shafaacooyinka waa badan yihiin ilaa dhowr iyo toban baa la gaarsiiyaa nabiga shafaacadiisa laakiin musanifka saddexdan shafaaca abrazu shafaacaati wa akbaruhaa yuu si goonia ah ugu khasisay laakiin leysat maxsuura fi hadihi halaatha ayib markaasuu uri walahu wuxuu leeyahay nabiga sala allahu alayh wasalam fi lqiyaamati halaathu shafaacaatin saddex shafaacad buu leeyahay shafaaca waxa weeyaan fi luga alcarabiya jaclu shayi shafcan shayga markay eg yihiin tirada walfajri wa layaalin cashrin washafci walwatr shafci wixii isla egaa la yidhaahda istilaax ahaana waxa weeyaan atawasutu lilgayri bijalbi manfacatin aw dafci madarati in qof qof kale looga shafeeco waxa looga shafeecayna inuu khayr soo jiido ama shar laga dafciyo inuu yahay yaa la yidhaahda marka shafaacadaas shuruud ay leedahay waxaa shardi ah cidda wax shafeecaysa horta cid oo mutaysato inuu wax shafeeci karto oo ilaahay agtiisa darajo weyn ku leh inay horta noqoto waa qofkaas qofka loo shafeecayane waa inuu ilaahay raali ka yahay oo bimacnaa meel loogu shafaaci karo inuu soo gaaraa la raba oo towxiidki inuu haystaa asaas u ah midda kale inuu ilaahay horta shafaacada idmo markuu yidhaahdo waa laysu shafeeci karaa kadibaa markaa dadka rususha iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta oo dhan ay dadka wada shafeecan kulun fii maqaamihi marka shafaacada ilaahay asagoo ka hadlaya wuxuu ri wa kam min malakin fi samaawaati laa tugni shafaacathum shayئa ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaa yarda fiiri ila min bacdi an ya'dana allah shafaacada waa horta ilaahay inuu idmo waay haddana liman yashaau wa yardaa ilaahay ninkou doonu raalli ka yahay wa yardaa waxaa isla soo gelayso ashaafic wاlmashfuuci lahu intaba waa soo gelayaan taas marka waxa weeyaan waa shafaacada qofka jalbi lmaslaxana ku helayo dafci lmadarana uu kaga badbaadayo waa markii shuruudaas ay gaarto waay waataan aayat lkursi markaan soo akrinaynin walaa yashfacuuna ilaa maxaan ku irahdaa shafaacadii bay ku jireen allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum laa taأkhuduu sinat wala nawm lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlardi man da ladii yashfacu cindahu ila biidnih marka fiiri ilaa biidnihi marka waxa weeyaan shafaacada ma aha sidii dadka hadda ay leeyihiin fulaan oo weli ah yaa annaga waxa weeyaan arrintaan u tala saaranay ballanqaad uu na siiyey ma jirto nin oo ballanqaadi kara ilaahay ninkuu u idmay in loo shafeeca unbaa heli karo marka saddexdii shafaaco musanifka sheegaya ama shafaacat اluulaa fayashfacu nebigu waa shafeecayaa fi ahli mawqifi ahli lmowqif meesha carasaadkii oo banaanka marka laysku yimaado qoraxdii ay soo dhowaato dadka dhididkoodii kor uu soo aado oo meel xun ay gaarto yay dadka oo dhan waxa weeyaan laysku wadana jiro dadkii oo dhan wixii gaal iyo muslim meesha la wada taagan yahay yaa marka ambiyadii yaa marka ay dadkii aadayaan fayashfacu nabiga waa shafeeca fi ahli mowqif xataa yuqdaa baynahum liyuqdaa baynahum in faslu qadaa ou dhaca awgeed bacda an yataraajaca alambiyaa ambiyada markay dib u laabtaan aadam wa nuux wa ibraahim wa muusa wa ciisa bnu maryam can ishafaaca markay ka laabtaan khalaa'iqda markay aad u rafaado yay leeyihiin ilaahay addoomankiisiyo ugu jecleen badnahay markaasaa asigaa khalaqahu اllahu biyadih wa asjada lahu malaa'ikatah wa anahu wa anahu saasay leeyihiin aadam markii la aado ou leeyahay maanta ilaahay wuxuu carooday cara wax lamida aysan jirin anigana waad ogtihiin hadda ka hor geed baa layga reebay inaan cunin geedkii baan cunay marka dembigaas aan galay yaanba xishood aan ka xishoona ilaahay maba mawaajihi karee wuxuu leeyahay idhabuu ilaa nuux nuux bay u tegayaan anta awl rusul markaasay lahayn wajacalaka allahu cabda shakuura waa ammaantou lahay bay ku ammaanayaan markaasuu leeyahay nebi nuux aniga ilaahay ducaan hore ugu barye qowmkeygi markay i dhibeen aan iri ilaahu kuwaan halaag rabbi laa tadar al alardi min alkaafiriina dayaaran ducadayda hore aan u hormarsadee idhabu ilaa gayri buu leeyahy nabiyullaahi ibraahim bay u tegayaan wuxuu amaan lahay bay u sheegayaan markaasuu wuxuu leeyahay aniga saddex beenaan horay u sheegay marka in lay qabsado aanba ka cabsanayaaye idhabuu ilaa gayri markii asnaamtii la burburinay markuu asnaamtii intuu burburiyey man facalahu biaalihatina ya ibraahim markay yidhaahdeen man facala hada biaalihatina ya ibraahim qaala bal facalahu kabiiruhum hada fasaluu min kanuu yantiquun marka wixii hadal aan jirin waaye wuxuu ri asnaamtii ilaahan waa ilaahan weynaa ku yaryaraa jijibi buuri asiga hadalkaas wuu ogyahay inuusan sanamkan samaynin laakiin wuxuu rabaa inuu u caddeeyo waxa ay ilaahnimo u caabudayaan qiima darradooda inuu u caddeeyo kadib oo dembi lagu galaya ma aha laakiin daahirkeeday kadib uu eg tahay sidaasuu marka ku cudur daartay muusa loo tegayaa markii lagu amaano anta kaliim ullaahi wa kataba allaahu laka towraat biyadihi wix badan markii lagu ammaano yaa laleeyahy noo shafeec maanta markaasuu leeyahay naf aan ilaahi i idmin yaan hore u dilay buu leeyahay marka dembigaasaan hore u galay maanta aniga booskan munaasib uma ihi idhabu ila gayri ciisa haddana u tagayaan ciisa waxaa waa ku cudurdaarana asoon dembi sheegaynin nebi maxamed baa loo tegayaa markaasuu nebiga markii ummadii ay u tagto you leeyahy ana laha ana laha markaasuu ilaahay ka baryayaa taxta alcarshi intuu ku sujuudo you ilaahay ma ammaanayaa ammaanta ilaahay uu munaasibka u ah in lagu ammaano oo dhan markaasuu nabiga waxaa lagu leeyahay ilaahay baa dhahay irfac ra'saka wasal tucطa washfac tushafac karaamo nabiga gooni loo sii waay taqadama xayثu taأkhara alambiyaa marka ambiyadaas yaa loo jeedaa marka shafaacada xadiidkeeda xadiid fi lbukhaari aada u dheer weeyaan khulaasadiisi intan kuu sheegay waa xataa tantahi ilayhi sala allahu calayh wasalam nebigay kusoo dhammaanaysaa oo shafaacadaas marka wuu u shafaacaya marka shafaacadaas muslimiinta gaarku ma ah waxa mowqifka jooga jamiici alumam oo dhan yaa loo shafeecaya shafaacadaas naar iyo janno ma aha macnaha janno in lagu ma aha laakiin in dadkii kala xukmiyo ee meeshaas lagu kala tago ninkii naar mutaystana naar loo diro ninkii janno mutaystana jannada loo diro oo lagu kala baxayaa shafaacada taas waa macnaheedi wa ama ashafaacatu thaaniyatu shafaacada labaad fa yashfacu nebiga waa shafeeca fi ahli اljannati an yadkhulu اljannata markii dadkii ay ka soo baasaan oo ay boondadii soo gudbaan ee jannada albaabkooda ay is ay yimaadaan jannada la layskama geli karo ayadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aada gelaysidoo ku idmay yay haddana waxa weeyaan wax idin gaar ahay u baahan tahay markaasuu nebiga calayh isalaatu wasalaam yuu markaa ummaddii u shafeecaya ou ilaahay ugu baryaya dadkan jannada mutaysta in jannada loo furo ay galaan markaasi sidaasay ku galayaan wa haataani shafaacataani labadan shafaaca khaasataani lahu khaasataani bihi sala allahu alayh wasalam nebigay gaar ku yihiin wa ama ashafaacatu thalithatu fa yashfacu fii man istaxaqa annaar dadkii naarta mutaystay yuu nebigu u shafeecaya macnaha marka laba qeybay u kala yihiin oo dad naar mutaystay yuu u shafeecayaa sayna naarta u gelina toos jannada u galaan ilaahay dad badanoo ugu aqbalaa nabiga caleyh salatu salaam shafaacadiis qarna naar qaarna naarta intay galaan yuu nebiga u shafeecaya markaasaa naarta laga soo saaraya xataa yuqaala hal baqiya min ummatika axadu fi اnnaari ya muxamed markaasuu leeyahy ilaah waxba kuma baaqi noqon naarta ilaa man xabasahu lqur'aan qur mar haddii kula doodo sababtiisa aad naar ku geshid xataa shafaacadaas wax kuu tari mayso markaasuu musanifku wuxuu uri wa shafaacatu shafaacadan tan oo dadka naarta mutaysta loo shafeecayo lahu lilnabiy bay u sugnaatay iyo walisaa'iri nabiyiina wasidiiqiina wagayrihim dadka oo nebigana waa waa waa leeyahay ambiyadana ummadooda dadkooda cusaadka oo dhan way u shafeecayaan sadiiqiinta waa shafeecayaan washuhadaa wasaalixiina dadka wan wanaagsan oo dhan way shafeecayaan fa yashfacu nebiga waa shafeecayaa fii man istaxaqa naara naar nin mutaystay buu u shafeecaya an laa inuusan gelin marka wayba ka badbaadayan kuwaas wa yashfacu wuxuu kalou u shafaacayaa fii man dakhalaa ninkii gala an yakhruja minha ilaahu ummadayda dadkaasaa naarta ku jiro ummadaydaayna kamid tahay ilaahu naarta kasoo bixi waa loo shafeecaya waa laga soo bixinaa wayakhruju wa yukhriju allaahu ilaahay wuxuu kasoo bixiyaa min annaari aqwaaman daduu kasoo bixiyaa bigayri shafaacatin ayadoon wax u bal bifadlihi wa raxmatihi waa mida ugu badan baa la yidhaahdaa fii صaxiixi الbukhaari waxaa ku sugnaa min xadiiثi abi saciidi الkhudri in allaha tacaala yaquulu wuxuu leeyahay shafacat اlmalaa'ikatu wa shafaca الnabiyuuna wa shafaca almu'minuuna walam yabqa ilaa arxamu الraaximiin fiiri marka dad kasta markay shafeecaan oo dadkii loo shafeecay naarta laga soo bixiyo yaa ilaahay wuxuu leeyahay cid kastoo shafeecad aan u idmi waa shafeecde marka raxmadii ilaahay baa baaqi noqoto fayaqbidu qabdata min annaari fayukhriju minha qowma lam yacmaluu khayra qad waqad caaduu xamaman ilaahay wuxuu ka soo bixinaa khalaa'iq badan ou naarta kasoo bixinaa dhuxul noqotay xamam wax khayra ay horey u sameyn towxiid mooye wax kale ma haysta marka fiiri marka waxaa la yidhi dadka dadka ugu badan ee naarta laga soo bixinayo waa dadka ilaahay raxmadiisa loogu soo bixiyo lianna raxmat ullaahi waasica wasicat raxmatii kula shay wasicat raxmatuhu jala jalaaluhu kula shay wa raxmatii wasicat kula shay waa tan ilaahay yiri marka dadkaas sidaasaa loogaga soo bixinaya waa tan ina raxmatii sabaqat ghadabi wa asnaafu maa tadamanathu daaru alaakhiratu min alxisaabi waاthawaabi walciqaabi waاljannati waannaar wa tafaasiilu dalika madkuuru fi lkitubi almunazalati min alsamaa waalaathaari min alcilmi alma'thuuri can alanbiyaa marka musanifka waxaa weeyaan sidaasuu kusoo gunaanuday wuxuu leeyahay markii uu ka hadlay wax badan yuri wa asnaafu maa tadamanathu daar اlaakhira iyo wa asnaaf wixii hore ay ku cadfan tahay in la rumeeyo maa tadamanathu daaru اlaakhira daarta dambayso waxay ay kulansatay oo min alxisaabi ah w athawaabi ah w alciqaabi ah w aljannati ah w annaari ah. intaasoo dhan waa la rumaynaya dadka waa la xisaabayaa de xisaabtii markuu ay dhacda kadib thawaab iyo ciqaab baa imaanay ciqaabti iyo thawaabtina waxay yatamahalaani fi ljana wannaar liannahu haddayna sidaas jiri lahayn adduunyada nolosheeda ay noqon lahayd ilaahina wuxuu ri afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabathan wa anakum ilayna laa turjacuun sidaasuu yiri marka wa tafaasiilu daalika intaas in macnaha la cadcadeeyo oo lakala bexbixiyo madkuuratun waxay ku xusan tahay fi lkutubi almunazalati min asamaa kutubta oo samada laga soo dejiyey iyo walaathaari wa fi laathaari min alcilmi alma'thuuri can alambiyaa iyo cilmiga ambiyada lagasoo laga soo gudbiyey iyo wa fi lcilmi almawruuthi can muxamadi sala allahu alayh wasalam min dalika maya ma wa fi lcilmi almawruuthi dheh wa fi lcilmi almawruuthi cilmiga laga dhaxlay عن محمد sala الله عليه wasalam oo min dalika kamid eh waxaa ku jira maa yashfii wayakfii yacni nebi moxamed cilmiga aan ka dhaxlan oo kitaabki ilaah iyo sunadiisa ah yaa nagaga filan wax kastaoo cilmi kasta walow min alambiyaaba ha ka ahaadaan faman faman ibtagaahu ninkii raadiyana waa helaya sidaasaa taas waxa weeyaan maxaan ku iraahdaa wixii qiyaamada dhacay qeyb kamid ahu musanifka sheegay inta kalena jumle ahaan u sheegay markaasuu haddana wuxuu iri wa tu'minu alfirqaة الnaajiyaة min ahli الsunati wاljamacati bاlqadari khayrihi wa sharihi intana qadarkii buu ka gelaya markaasuu wuxuu iri musanifka raxmat ullahi aleyh wa tu'minu اlfirqaة الnaajiya firqada badbaadaysa waxay rumaynaysaa ahlu sunna waljamaaca bilqadari bay rumaynayaan qadarka ilaahi qadarka waxaa loo jeedaa wuxuu ilaahay markuu ogaaday wax kasta ou hore uu ogaaday haddana inuu qadaray bimacnaa qadaa bihi wa qadara qadarka bimacnaa taqdiir baa lagala jeedaa marka ay rumaynayaan qadarka waa maxay ana allaha khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira fiiri wuxuuna ka soo qaadanayaa aliimaanu bilqadari axadu arkaani aliimaan waatii jibriil markuu nebiga weydiiyey ou yihi ma liimaanu nebigu wuxuu ugu jawaabay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka arkaanu liimaan uu ka mid yahay ninkan qadar aan rumaynin iimaankiisa ma dhamaystirmo ma dhammaystirno gaalnimadiisa waa banaanka qadarka ilaahay ninkaan rumaynin ayib marka ninka qadarka yaqaano oo rumeeyo rubuubiyada ilaahay buu garanaya liannahu yataratabu calى aliimaani biاlqadari idaafatu اnicami ilaa musdiiha waxaad hesho wanaag e inaad ilaahay ugu mahadisid wixii kugu dhaco masaa'ibana inaad ilaahay dartiisa u sabartid ay isugu imaanaysaa marka dambo ayib marka khayrihi wa sharihi maxaa lagala jeedaa hore baan hore usoo sheegnay waxa weeyaan khayrka waxaa la qofka bani aadamka dabiicadiisa waxa munaasib ku ah khayr a la yihahda caafimaadka inaad caruur heshid inaad maal heshid inaad wax wanaagsan inaad heshid qalbigaada waxaasoo dhan waa khayr bay ku tahay sharna waxa weeyaan maa laa yulaa'imu dabiicat insaan oo mathalan hadii ou ay jira kugu dhacdo shar bay ku tahay adiga khayr baa haka ratimo ajirkaas caruuraa kaa dhimatay fakri baa kugu dhacay xoolaa kaa baaba-ay gaaladii baa ilaahay kugu saliday waxaasoo dhan shar waa binisbati laka laakiin fii afcaal illaahi tabaaraka wa tacaala qadarka waxaa la yidhahdaa laba ictibaar ou leeyahay haddii qadarka bimacnaa taqdiiru llahi lishay haddii u yahay sharku ma jirto liannahu leysa fii afcaali illahi tacaala sharku ma jirto walidaalika nebigu wuxuu iri asharu leysa ilayka laakiin fii maqduuraatihi wa mafcuulaatihi ilaahay wuxuu adoomanka ku qadarayo ama uu ku samaynayo biictibaarihim shar waa u noqon karta laakiin fii afcaalillahi marka loo yiraahdo waxaas adiga sharkuula muuqato khayr bay u dambeynayaan marka ilaahay wuxuu waxaas u abuuray ou ilaahay subxaanahu wa tacaala u ijaadiyey khayrka ka imaanaya oo kala wa yaa loola jeedaa marka fiiri maalan qofka musiibaa ku dhacday shar bay ku tahay laakiin ilaahay khayr buu ula jeedaa oo e, waatii dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaasi liudiiqahum bacd aladii camiluu lacalahum yarjicuun maa asaabakum min musiibati fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir marka darsigay ku tahay adiga markii la fiiriyo marka ilaahay xikma buu kaleeyahy jala jalaaluh markaasuu musanifku wuxuu wاliimaanu biاlqadari calىa darajatayni marka qadarka la rumaynayo laba darajo waay kulu darajatin tatadamanu shay-ayn darajo kastan laba shay bay ay kulansanaysaa fadarajaة iimaan fadarajat اluulaa aliimaanu biana allaha ilaahay inuu in la rumeeyo waay biana allaha ilaahay calima inuu ogaaday ma lkhalqu caamiluuna khalqiga waxay samayn doonaan bcilmihi اlqadiim al bicilmihi اlazali ou ku ogaaday aladii huwa ilaahay mawsuufu bihi bidalika alcilmi ou ku sifoobay azalan wa abadan ilaahay cilmigiis meeluu kasoo bilowday mala weligiisba waxa weyaan ilaahay kaana caliima bikuli shay marka waxa weeyaan cilm اllahi saabiq laa bidaayata lahu meeluu soo bilowda male kamaa ana allaha laa awala lahu sidaas waay marka inaad ogaatid ilaahay inuu horta ogaaday makhluuqaadkiisoo dhan waxay yihiin iyo waxay qamayn doonaan bilaawgeedo laga soo bilaabo iyo dhammaashadooda inay og yihiin horta inaad ogaatid waa marka ugu horreyso taas marka waxay tusinaysaa ina allaha kaana bikuli shayin caliim litaclamuu ana allaha calaa kuli shayin qadiir wa ana allaha qad axaata bikuli shayin cilman nusuustaasoo dhanaa ku tusinayso calima ilaahay wuxuu ogaaday jamiica axwaalihim axwaashooda dhammaanteed oo min aلطaacaati wاlmacaasi wاlarzaaq wاlaajaal ah intaas waa qeyb ثuma kataba allahu ilaahay wou qoray fi lowxi اlmaxfuud maqaadiir اlkhalqi khalqiga qadariyaalkiisa say kala yihiin ilaan khalaa'iqdii way kala duwan tahay ninkan wakti buu imaanaa wakti buu dhimanaa waktigan way bujranaa waktigan wax buu cunaya maqaadiirti taas waay marka cilmiga ilaahay saabiqa ou yahay kadib baa ilaahay ou qoray jala jalaaluh sidii uu ilaahay u ogaaday cilmigii siduu ahay baa lowxulmaxfuud loogu qoray marka maqaadiiru maqaadiira alkhalqi sidaasaa lagala jeedaa ayib fa awalu maa khalaqa allaahu alqalam ilaahay waxa ugu horeeye u abuuray waxa weeyaan alqalam qaala lahu markaa wuxuu u yidhi mase fa awalu maa khalaqa allaahu alqalam ilaahay qalamka markuu abuuray markii ugu horeysay qaala lahu wuxuu u yidhi uktub qalamka ma awalu makhluuqaad miya mase carshigaa ka horeeya masaladaas horeyaan usoo sheegnay sida ay salafka isku raacsan yihiinna alcarshu awalu makhluuqaat wahuwa kaana carshuhu cala almaa kadib baa qalamka la abuuray qalamkii markaasaa la uktub qaala maa aktubu ilaahu maxaan qoraya waa makhluuq wax ma oga qalamki markaasaa ilaahay wuxuu iri uktub maa huwa kaa'inu ilaa ywmi alqiyaama waxa dhici doonoo dhan oo ahaan doono ilaa qiyaamada ay ka dhacdo qor marka fajaraa fi tilka saaca qalamkii amar buu ku socdaa amarkii ilaahay wuxuu qoray ilaahaaba u sheegay hori waa wixii oo dhan laga qoray markaasuu musanifku wuxuu ihi famaa asaaba alinsaana lam yakun liyukhdi'ahu wamaa akhta'ahu lam yakun liyusiibahu fiiri markaan wixii maalinka ilaahay wuxuu hore kaaga ogaaday markaasna la qoray wixii meesha kugu qornaay adiga qeybtii kaaga aadan unbaa kugu fulayso marka famaa asaaba alinsaan lam yakun liyukhtaca wixii kugu dhaco wax ku gafay ma aha liannahu hori buuna ilaahay u ogaaday inay kugu dhici doonaan haddana waa qoray sidaas wuxuu ilaahay u ogaaday wax ka duwan hadday dhacaan ilaahay jaahil baa loo nisbay lahay markaa wax dhici karana ma ah low ana allaha calima canka shayئa waqadara calayka dalika shay wakataba fi lowxi اmaxfuud huma waqaca gayru dalika lakaana allahu eesh waxaan dhici karaynin waay wamaa akطa'ahu lam yakun liyusiibahu wixii ku oo ka wixii ku gafane kii kugu dhacay ma dad baa waxay leeyihin maanta dad baa mathalan aada saaki raaci rabtay dadkii marka diyaaradii baa la gadoontay kasoo qaad waxaad leedahay saaki haddaan diyaaradda raaci lahayn aniga meeshaasaan ku dhimo lahay maya xataa haddaad raaci lahayd cumrigaada wax ka dhin waa ka badbaadi lahayd imisaa la arkay diyaarad boqolaal qofood ay raacsanaayeen oo canug yar oo laba jir oo ah ka badbaaday wax badanaa la arkay maalintaada markay timaado unbaad ku dhimanaysaa markaasuu musanif wuxuu iri jafat alaqlaam wa tuwiyat asuxuf markii ilan qalamkii marka la qoray qalamkii warqadaa lagu qoray qalamkii marka uu wixii dhameeyey waa istaagay jafat alaqlaamu marka saas waay aqlaamtii waa aqlaamu lqadar baa lagala jeedaa oo maqaadiirta lagu qoray waay angegtay waa ina dhammaatay lianna wax lasoo cusboonaysiinayo oo ilaahay uu leeyahay meeshaasaa laga iloobay intaa lagu dara ma jirto lianna cilm allahi kaamil wa wa shaamil lijamiici makhluuqaatihi maalinkaas wixii la qoray wax lagu soo kordhi maayo marka jafat alaqlaamu wa tuwiyat suxuf waraaqiina waa laysku laabay markii adiga aad maanta wax qoraysid buuggan aad wax markaad dhamaysatay waa isku laabi soo ma ah marka waa dhammaatay buuggii waa laysku laabay lowxu lmaxfuud wa kamaa qaala subxaanahu wa tacaala alam taclam ana allaha yaclamu ma fi الsamaai wاlardi ina dalika fi kitaabi ina dalika calى اllahi yasiir alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha ilaahay yaclamu inuu u yahay maa fi samaawaati wاlard samaawaadkii ardada waxa ku dhex sigan ilaahay inuu og yahay makhluuqaadkeedoo dhan waay samaawaadkii ardada yaclamu maa fi الsamaai wاlardi waxaa loo leeyahay ilaahay samaawaadka iyo ardada keligood ma aha waxa ku jira inuu og yahay laakiin annaga waxaa noola weyn noola muuqdaa samaawaadkii warda weligood ayagaa noola soo qaata laakiin samaawaadkii ardada markii loo fiiriyo bictibaari makhluuqaat illaahi min asqari makhluuqaadi kamidihi oo kursiga iyo kawaakibta kale markii loo fiiriyo wax kale oo la koobi kara ma ah markii hadda samada markii ardada loo fiiriyo samada iyo ardada wax muqaarana la geyn kara ma ah aad bay kaga yartahay milyaar maray kaga yartahay marka ilaahay markii la yidhi samaawaadkii war ardo wuxuu ku dhex jiray uu og yahay macnaheedii wmaa wamaa cadaahumaana wou og yahay jala jalaaluhu ina dalika fi kitaabin buu yihi intaasoo dhan ilaahay cilmigiisa keligeed maahna waaba lasii qoraybo ina dalika cala allahi yasiir ilaahay way u fududahay inuu ogaado owna qorana way u fududahay marka ina dalika fi kitaabin waxaa lagala jeedaa huwa lawxu lmaxfuud maxfuud waxaa la waxa ku dhex jira wax laga bedeli kara ma leh wax ka ogaan kara makhluuqaadkana ma jira ilaa biman calamahu llah jibriil oo kale waxyiga wixii looga soo dejiyo unbau ka ogyahay inta kale wax kaloo ilaahi aan hayno og ma jirto wa qaala tacaala ilahi wuxuu uri maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa ilaa fi kitaabi min qabli an nabra'ahaa ina dalika cala allahi yasiir isla macnihii oo kale wa maa asaaba min musiibatin musiiba nimay asiibta ma jirto fi lardi ay ku asiibto walaa fi anfusikum ilaa fi kitaabin ay hore ugu qorneed ilaa kaanat maktuuba fi kitaabin min qabli an nabra'ahaa nafaftaas intaanan abuurin horteed iyo waxa weeyaan waxa ku dhici doono iyo waxay ahaan doonto yuu ilaahay hore u ogaaday meeshana waa lagu qoray min qabli an nabraha nufuustaas intaan la abuun horteed ina dalika cala allah yasiir ilaahay taasna way u fududahay adinka hadday idin la culus tahay oo qofkan qofan imaanin see loo ogaan karaa wuxuu ahaan doono hadday adinka idin la culus tahay ilahay agtiisa way ka fududahay faqad kutiba fi lawxi maxfuud ama faqad kataba ilaahay wuu qoray fi lawxi اlmaxfuud wuxuu ku qoray maa shaaa wuxuu doonay buu ilaahay ku qoray ayib waxa weeyaan taqdiirkaas darajadii hore qeyb ka mid ah wa idaa khalaqa ilaahay hadduu abuuro jasad aljaniini canuga caloosha hoost hooyadiis ku jira markuu ilaahay abuuro qabla nafki ruuxi fiihi nafta intaan lagu abuurin bacatha ilayhi malakan buu usoo bixiyaa fa yu'maru waxaa la amraa biarbaci kalimaatin bikatbi arbaci kalimaatin hala amraa inay qoraan fa yuqaalu lahu waxaa laleeyahy uktub risqahu qor intuu adduunyada joogo intuu cuni doono wa ajalahu intuu cumrigiisa la egyahayna qor wa camalahu wuxuu samayn doonana qor wa shaqiyun inuu yahay am saciidun inuu yahayna qor iyo wanaxwu daalika fiiri waan juz min ataqdiir weeyaan xadiidkii abu saciid alkhudri ya yuu ka hadlayaa musanif ibni mascuud u ahay xadiidkiisi xadiidkii ibni mascuud yaan u malaynaya fi lbukhaari intaas baa la qoraya marka yacni ilaahay horiba u ogaaday haddana qalamkii markii la abuuraa la qoray marka qalamka markuu qorayo wadalik kaana qabla an yakhluqa asamaawaati w alardi bkhamsiina alfa sanata konton kun oo sano oo laga yaabo halkeedii maalin in kun sano ay tahay oo wa ina yowma cinda rabbika eh, alfa sanati mima tacuduun waa tay wa wana wa ina yowma cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuduun fa hada taqdiiru taqdiirkan asiga ah oo qalamka in markii la abuuray wax dhan la qoray haddana oo ahaa qabla khalqi samaawaati waalardi haddana canugi intuu caruurtiisa caloosha hooyadiis ku jiro la qoro qad kaana wuxuu ahaa yunkiruhu inuu inkira khulaatu lqadariya qolada oo oo qadariyada muctasilada ah kuwooda oo macnaha khulaadka oo xadka ka baxay way inkiri jireen qadiiman wa munkiruuhu lyowma maanta kuwa inkirayana qaliilun waa yaryihiin uu liannahu waaqicii baa dadkii ay ka fagsan waayeen in rumeeyaan wa ama adarajatu athaaniyatu darajada labaad fa hiya mashii'at اllahi naafida waxaa weeyaan ilaahay doonitaankiisa waay mashiicadiisa iyo wa qudratuhu shaamila wa huwa marka mashiicada iyo qadarka waxa weeyaan aliimaanu in la rumeeyo biana maa shaaa allahu ilaahay wuxuu doonay kaana wuu ahaanayaa wamaa lam yasha ilaahay wuxuu doon lam yakun ma ahaanaya wa annahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi samaawaadka kuma sugno iyo ardada min xarakatin dhaqdhaqaaq walaa sukuunin deganaansho ilaa bimashii'ati illaahi waxa koonkan ka dhacayo darajada labaad inay mashii'atullaahi ku dhaca ilaahay doonay koonkan waxaa dhacay o dhan xaraka iyo dhaqaaq iyo abuurid iyo wax dhan waxaw bimashii'at illaahi wa taqdiirihi yay ku socdaan ayib oo macnaha afcaasha dhacayso haddii ilaahay uusan raalli ku ahayn wax dhici lahay ma laha walow shaaa allahu ma اqtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid ilahay wuxuu uri maa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah falow shaaa allahu lahadaakum ajmaciin wahaakada waxa weeyaan waxa dhacay o dhan kownkan bimashii'ati illaahi yay ku dhacayaan walidaalika walaa taquulana lishayin inii faacilu dalika gadan ilaa an yashaaa allahu baa nabiga lagu yiri walaa yakuunu fii mulkihi ilaahay mulkigiisa ma noqdo maa laa yuriidu wuxuusan doonayn haddii la dhihi lahaa addoonka asigaa afcaashiisa abuurana wuxuu raba samaynayo xur u ah waxay noqon lahayd koonkii ilaahay wuxuusan ogolayn iska dhacaan marka waxaan dhacaya hamaha xumaadaano ama ha wanaagsanaadaana bimashiiat illaahi wa taqdiirihi ay ku dhacaan saas waay qadar oo kowni ah iyo qadar sharci ah kala jiro marka qadarka kowniga iyo mashiicada shaamilada isku macno wa wa annahu subxaanahu wa tacaala qadiirun calaa kuli shayin buu ilaahay awoodaa oo min almawjuudaati waalmacduumaati ah ilaahay wuu awoodaa oo macnaha waxa macduum ahoon jirin inuu keeno wax joogana inuu inuu macnaha ilaahay baabi-iyo ilaahay wuu awoodaa awooddiisa facaalu limaa yuriid ilaahay uu yahay jala jalaaluhu ayb famaa min makhluuqin ma jiro oo fi lardi jooga walaa fi samaai ila allahu khaaliquhu subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan min albadahiyaat nin sheega kara maanta ma jiro anigaa wax abuuray nin dhihi kara ma lah ilaahay wuubuu ku taxadi buu sameeyey yaa ayuha annaasu duriba mathalu faاstamicuu lahu ina aladiina tadcuuna min duuni اllaahi lan yakhluquu dubaaban buuri waxa weeyaan axqar makhluuqaat dubaaba ka mid eh haddaan isku wada nimaado makhluuqaadkeenoo dhan jibriil iyo waman duunahu inay ay dubaab abuuraan ma kari karaan lan yakhluquu dubaaban kuwa oo ilaahay duuntiisa la caabudo ilaahnimo loo caabudayo asnaamta aana iska warkooda iskaba dhaf marka almakhluuq laa yakhluq wاlkhaaliqu yatafaradu bاlkhalqi am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun jawaabteeda waa caddahay ilaahay laa khaaliqa gayruhu ilaahay waxaan ahayn oo wax abuuraya ma jiro walaa rabbi siwaahu allahaas asiga waxaan ahayn oo rabbi ah ma jiraan wa maca daalika asagoo ilaahay awooddii saas ay tahay faqad amara alcibaada bitaacatih addoomankii wuxuu ka dalbay ou amray wuxuu amray bitaacatihi inay adeecaan wa taacati rasuulihi wa nahaahum can macsiyatihi buu ka reebay wa huwa subxaanahu wa tacaala ilaahay yuxibu almuttaqiina walmuxsiniina walmuqsitiin ilaahay kuwa asiga ka cabsada wuu jecel yahay muxsiniintana wuu jecel yahay muqsidiinta caadiliintana wuu jecel yahay fiiri marka masaaxaa nala sii annaga ilaahay isagoo na abuuray wax kastana awood u hayo oo khalaa'iqdao dhan heli kara kulligood inay hal marna xataa caasinin you ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu caqli noo sameeyey rusushana uu noo soo diray yo wanaagana noo cadeeyey oo ninkii sameeyan hadhow la abaalmarinayo xumaan ninkii sameyn hadhow laga jaazinayo you noo cadeeye marka wahadaynaahu najdayn jidadki waa caddahay qofkii marka haduu xumaan doonto xumaan uu leeyahy hadduu wanaag doontona wanaana wuu leeyahay marka ma dhehaysid waxaan horyaaba laygu qoray aniga marka haddii laygu qoray oon hadhowti dambaan hadan laygu ciqaabaysay ku dhici kartaa waxaa wa ilaahay markuu kugu qadaray macnaheedi inuu kugu qasbay ma ah laakiin wuxuu kaa ogaaday biطabiicatika wa caqlika wa iraadatika inaad ku dooran doonto xumaanta xumaantii doora doonto lagaa ogaaday unbaa lagugu qoray mana khilaafi kartid oo lannahu ilaahi subxaana wa tacaala jaahil ma aha wax dhan wuu yahay waxaa lagu soo dhoweyn karaa sida wax oo lagu fahmo walilaahi almathalu laclaa macalin hadirtaan hadduu arday wax u dhigayo ardadaas waxaad arkaysaa waa isku jirtaa nina baliid weeyaan nina faahim waa haddii marka uu yidhaahdo macalinkii fulaan nin aada u fahmi badan oo macalinka markuu wax sii dhigaa hore kasii jawaabaya fulaan waxa weeyaan darajo fiican uu qaadanayaa buu yiri ninkaa fulaanna wuu dhacayaa buu yiri lianna wax fahmi maayo hadhow markii imtixaankii la galay ninkii wanaagsanayna wanaaggii oo fahmiga badnaayn si fiican ugu jawaabay ninkii xumaayna waxba kama uusan jawaabin macalinkii waa wada sharxay ninbuu dulmi ma jirto waa loo wada sharxay waa loo wada cadeey ninkaana damiinnimo iyo dadaal xumaa isugu darsantay ninkaana dadaal iyo fahmaa ilaahaysi marka macalinkii marka hadduu ninkan rido ma waxaa laleeyahay macalinkaa dulmiyey oo shalowba hore usii sheegay inuu ninkan dhici doono ma dulmiyey mase wuxuu markuu fiiriyey qofkan iyo fahmigiisa iyo dadaal xumadiisu yuusii mala awaalay anagoo makhluuqaad ahaa saas mala awaalayn famaa baaluka billaahi tabaaraka wa tacaala oo caliimu bikuli shay marka wuxuu naga ogaaday buu nagu qoray wixii uu nagu qorayna ma khilaafi karna macnaheedi ina qoorta nala qabto nagula qasbayna ma ah wayardaa ilaahay wuxuu raalli ka noqdaa can aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lianna wanaagga ay sameeyeen awgeed walaa yuxibu alkaafiriina ma jeclo walaa yardaa can alqowmi alfaasiqiina raalli kama aha walaa ya'muru ilaahay ma amro bilfaxshaai faxshaa waxa xun oo dhan baa la yidhaahdaa oo ay ka mid tahay macaasida anwaacdeeda oo ay ka mid tahay zinadii sariqadii ay qeyb ka tahay walaa yardaa licibaadihi alkufra ilaahay addoomankiisana gaal raalli uuma noqdo gaalna adduunyada waa jiraa oo hadda inta gaaladii inta islaamka gaaladiyaa badan laakiin gaalkaas ilaahay raalli ugama ah gaalnimadiisu walidaalika waa kan lagu ciqaabaya hadday dacwadii gaarto haddana kufrigaas dhacayo bitaqdiir illaahi wa mashii'atihi ku dhacay liannahu ilaahay hadduu dooni lahaa inuusan dadkoo dhan ay gaalo noqonin wuu kari kari lahay laakiin nin kastaba waxaa loo daaya ikhtiyaarkiisa iyo macnaha eh, iyo fahmigiisa loo daayay xaqina waa loo cadeeyey lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda rusul walaa yuxibu alfasaada ilaahay fasaadka ma jeclo oo waxa weeyaan wax xumaanta ilaahay ma jeclo hadhowti dambana qofkii waa ku ciqaabaya wallahu laa yuxibu alfasaad aayaad qur'aan ah kusoo ar wida tawalaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasla wallahu laa yuxibu alfasaad ilaahay wanaaguu jecel yahay wanaaguna amraa wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin